bismi llah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wa saxbihi walaa amaa bacd waxaan joognay qowluhu tacaala ina yowma alfasli kaana miiqaata yowma yunfaqu fi suuri fata'tuuna afwaaja ilaahi subxaana wa tacaala markii uu sheegay dunidii sidaa loo soo dhisay iyo aayaadka ilaahay ee ku jira ayaa waxaa la yidhi maalinta laydinkala saari doono ee dadka la xisaabin doona ay muddo go-an bay leedahay waana iman doontaa waxaana lagu tilmaamay magac magacyadeeda oo dadkii in la kala saaraa waxaana lagu kala saarayaa xisaab walidaalika lagu magacaabay yowmu ulxisaab maalinta xisaabta kadib markii maalinka uu imanayaay ee muddada leh wakhtigiisaa waxaynu soo sheegnay lama garanayo allah keliya og subxaanahu wa tacaala addoommadiisana waa ka qariyey laakiin astaamo iyo calaamaday leedahay astaamo iyo calaamaduhu waa laba qaybood kuwana waa ka horeeyaan oo intaanay dhicin astaamo iyo calaamada isdaba jooga weeye qaybo ka mida qur-aankaa lagu sheegay qayb ka midana sunnadaa lagu sheegay sala allahu calayh aali wasalam iyagoo laftoodu dhinacyo badan markii laga eego qaybo badan noqon kara kuwo waaweyn iyo kuwo yaryar kuwa hal mar dhaca iyo kuwo jiitamo oo soo kordha kuwo tegay oo dhammaaday iyo kuwo aan weli la gaarin intaba isugu jirayoo halkan mowqiceedii uusan ahayn looga sheekeynayay astaamaha qayb kalena markay dhammaadaanna maalinka kala saarku intaan xisaabinta la gaarin waa bilowdaa waana dhammaadaa muddona waa socdaa dunidan sidana kownkan u dhisan yahayna waa la burburiyaa oo si kalaa loo beddelaa sida meelo badan oo qur-aanka lagu sheegay <clears throat> maalintaas waxaa weeya mr subxana wa tacala kaana miiqaatan mid muddaysan oo waqti go-an leh weeye yowma maalin weeye yunfahu la afuufayo fi suuri buunkii iyo qarnigii qiyaamada la afuufayaa fa ta'tuuna waad imanaysaan afwaajan idinkoo koox koox ah ayaad iman doontaan laba arrimood bay aayaddani sheegtay qiyaamada marka la gaaro buun baa la afuufayaa in buun la afuufayo meelo badan baa lagu sheegay marka la afuufana dadku ay soo baxayaan oy imanayaan daahirka aayaddu buunkan la afuufayo afuufmadan la sheegayo waa midda dambe ee dadka lagu soo saarayo sida aayadda middaa dambe iyo soo saarka ay isugu xirtayna aayado badan oo qur-aankaa lamid oo isugu xiray fa innamaa hiya sajratun waaxida faidaa hum bisaahira waa dhawaq keliya oo loo dhawaaqay suurkii la afuufaya weeye dhawaqaasee labaad faidaa hum bisaahira markiiba dhulka duushiisa yaacayaan oo ay joogaan faidaa nufiqa fi suuri faidaa hum min alajdaaثi ilaa rabbihim yansiluun waxaa la afuufay buunkii qiyaamada la afuufay isla markiiba wakaa qubuurtaay ka soo dareerayaan oo ay ka soo yaacayaan wa taraknaa bacdahum yowmaidin yamuuju fii bacd wanufika fi suuri fa jamacnaahum jamca buunkii baa la afuufay isukaan baanu isu wada keennay ilahaasoo dhan waxay tilmaamayaan afuufkii dambe iyo waxaa dhacaya mid baa ka horraysa oo waxa khalqiga ee nooli marka hore ay wada dhimanayaan ama wada suuxayaan markaa la wada suuxa kadib muddo kadibna waxaa la afuufayaa markan labaad ee lasoo wada noolaanayo ama lasoo wada miirsanayo ama lasoo wada bixinayo lasoo yaacinayo tii labaad weeye haddaba aayaddan daahirkeedu midda ay tilmaamayso wa nufika fi suuri fasaciqa man fi الsamaawaati waman fi اlardi ila man shaء allah ثuma nufika fiihi أkhraa faidaa hum qiyaamun yanduruun fii suurati zumar baa ilaahay ku sheegay midda horaa la afuufayaa fasaciqa man fi اsamaawaati waman fi اlard waxaa wada suuxaya oo daadanaya dhammaan waxaa cir iyo dhul ku jiree naflayda khalqiga oo dhan ah waa markay xaqiiqoobaysay rumoobayso kullu nafsin daa'iqat lmowt xataa malaa'igti ilaa man shaa allah ciddii alla doona maahane uma nufiqa fiihi ukhraa mar labaad baa buunkii la aafuufayaa fa idaa hum qiyaamun yanduruun isla markiiba waa kuwa oo fiirfiirinaya soo bixinta iyo soo noolaynta wax weyn ay moodayaane iyaga wax weyn la ah halkaa buunee markaa labaad lagu dhuftay ubaa ilaahay intaasuu isugu keenayaa jirkoodii kala lumay iyo abuurkoodii iyo noolayntoodiiba maxaa yeelay abuurkoodiina intaasay alla ku dhannayd soo noolaynteedana intaasay ku dhannayd innamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun waay fa innamaa hiya zajratun waaxida uma nufika fiihi ukhraa faidaa hum isla markiiba idada waxay dhahaan fujaaiyada wax degdeg ku dhacaa la yidhahdaa markiiba fainamaa hiya zajratun waaxida hal qayle keliya weeye faidaa hum bisaahira markaa dhulkay joogaan taasi waa nafkhada iyo afufka labaad midka labaad baa wuxuu yahay daahirka aayaadku nafkhatu اlfazac baa la yidhahdaa argagax dadku iyagoo argagax markii laga soo saaraa qubuurta iyagoo argagaxsan oo wada naxsan bay soo baxayaan saa darteed wa fi suuri fafazica man fi اsamaawaati waman fi اlardi waay fazacaasi waa marka lasoo nooleeyo ay wada argagaxaan mar waxay leeyihiin yaa weylatana waxay leeyihiin man bacaanaa min marqadina yaa weylanaa man bacaanaa min marqadina marna ilaahay xaalkooduu dadka tilmaamay argagaxa iyo yaalla iyo kurbada taallo waxaa luu yidhi ina zalzalata asaacati shayun cadiim yowma tarownaha tadhalu kullu murdicatin cama ardacat watadacu kullu daati xamlin xamlaha watara annaasa sukaara wamaa hum bisukaraa fazacii baa la tilmaamayaa oo lasii faahfaahinaya waa goorma waa nafkhada iyo afuufka labaad wey amaa midka hore aayadda suuratu zumara lagu sheegay axaadiidaan sugnayna waxaa jirta saddex jeer inuu yahay afuufku sheegaya laakiin asaxu lqowleyn qur-aankuna sheegay axaadiidta ugu saxiixsanna ay sheegeen waa laba su-aal baa imanaysa marka imisaa u dhexaysa labadaas waxaa u dhexaysa sida xadiid abi hureyra ku asaxay afartan abu hureyra nabigu wuxuu ka wariyey fi saxiixayn inay baynahumaa arbacuuna afartan baa u dhaxaysa afartankaasi maxay yihiin nabiguna ma sheegin xadiidka abu hureyra radi allahu canhu wa iyaguna saxaabadu maanay weydiinin laakiin abu hureyraa la weydiiyey xadiidka markuu sheegay waxaa la yidhi ma afartan sanaa wuxuu yidhi ma sheegi karo ma afartan bilood baa ma sheegi karo ma afartan maalmoodba ma sheegi karo riwaayadka qaarkood waxay leeyiin abaytu waan diidey riwaaya daciifa fii xadiidi abi hurayra cinda bni manda fi liimaan sanadkeedu daciif yahaba waxay tidhi arbacuuna caaman afartan sano waay afartan sanaa u dhaxaysa labada afuufmo xadiid kaleo waxaa jira cinda daynawari fi lcilmi walmujaalasa min xadiidi anas ibni maalikin radia allahu canhu ardaah wuu leeyahay isagana arbacuuna caaman weeye afartan sanaa u dhaxaysa xadiidka culimmadu waa isku qabteenoo waa min riwaayati abi khaalibin can anasin rijaashiisa kale waxa la dura ma laha laakiin abu khaalib waa ninka caamka ku abu umaamata albaahili wax ka wariyo riwaayaadkiisu maxadiid xasana sida loo mutaakhiriinta u badan yihiin haddii qowlkaa la raacay arbacuuna caaman kama sugna min xadiidi abi hurayra laakiin waa xadiid xasana min xadiidi anas ibni maalikin oo afartankii xadiidka anas baa fasiraya inay afartan sano tahy haddii la culimmada qaar say yidhaahdeen axaadiida abuu khaalib xasan ma gaaraan xasawar ninka la yidhaahdo waxay noqon waxa ugu dhow afartankaa fasiraya xadiidkaasoo dacfi yar ku jiruu noqonaya marka afartan baa u dhaxaysa waxay u badan tahay in la yidhaahdo afartan sano weeye xadiidkaa darti dee wax ka hor imanayaoo tiro kale sheegayana maalmo iyo bilo sheegayana maanan aragoo isagana sugan saas darteed labada nafqo midda hore la wada suuxaya la wada dhimanaya khalqiga iyo middan dambee lasoo wada nooleynee lasoo saaraya suuratu nab'a lagu sheegay afartankaasaa u dhaxaysa waxayna u badan tahay afartan sano in la yidhaahdo muddadaa u dhaxaysa waa layxaa la yidhi fafasica man fi الsamaawaati waman fi اlardi ilaa man shaaa allah inta ilaahay doono maahane inta ilaahay uu doono wax ka midoo la garanaya ma jiraa nabigana waxaa ka sugan sal alla alah wasalam markaa la afuufee dadku ay wada suuxaan inuu nabigu yidhi anigaa noqonaya qofka ugu horeeya soo baraaruga nabi muuseo tiirasha carshiga haystaan ku soo baraarugaya ma kala garanayo ma hortay buu baraarugoo laftiisu waa la suuxay dadka mise midii rabbi arinii andur ilayka markuu yidhi suuxmadii ahayd baa isaga loo tiriyo maba suuxinoo wuu soo jeedo uu miyir qabay oo ilaa man shaa allaahuduu gelayaa ma kala garanayu nebigu sal alla alih wasalam laakiin awalu man yafiiqu qof miyirsado indhaha kala qaadaan ugu horrayn doonaa nabi muusaan arkayaayo aakhidan biqawaa'imi alcarshi carshiga tiirashiisa haystoo hortay soo baraarugay inuu yahay iyo inuusan isagoo suuxinboo tii hore loogu abaalguday marka waa dhici karaa nabi muuse calayh salaam inuu ka mid yahay dadka la yidhi iyo khalqiga la yidhi ilaa man shaa allah culamada qaar waxay ku dareen xamalat اlcarshi sideed wayaxmilu carsha rabbika fowqahum yowmaidin amaaniya iyagu maalintaa qiyaamaday carshiga hayaano halkaa waxaa laga gartay dee nin suuxay caalamkii la burburiyey siday inoo iman doontaay nafley suuxday dee carshigay haysaa lama dhihi karo wayaxmilu carsha rabbika fowqahum yowmaidin amaaniya waxaa laga gartay bay qaar yidhaahdeen iyagu inayna suuxin waxaa kaloo culimmada qaar ku dareen malakulmowdka ama aan idhaahda mowdka malakulmowt iyo mowt baa jira mowdka hal mar baa la arkaa dunida mar labaadna waxaa la arkaa aakharaa lagu arkaa isaga aakhare goorta la dili doonaa la sheegayo nafta laga qaadi doono waa markay ahlu jannuhuna jannada galaan kadib ahlu naarta galaan yaa loo yeeri yaa ahla aljannati fayashraibuun madaxay kor u qaadayaan markii loo dhawaaqo wayaa ahla annaari waa loo dhawaaqiyo iyana madaxay kor u qaadayaan meel gidaar oo dhexdoodaa la waxaan ma garanaysaan markaas waxay leeyiin haa waanu garan waa mowdkii waaye halkaasaa isna nafta looga qaadi markaasaa leeya ya ahla aljannati khuluudun falaa mowt wa ahla annaari khuluudun falaa mowt isagana waxay leeyihiin sacqadan hore kuma jiro isaga dib baa loo dhigay tiisaa xadiidkaa laga gartay calaa kulli xaal inta ilaahay doonayay ma xadidna waxyaabaha qaarkood nusuus caddeeyeen ama laga fahmayy way furan tahay weli oo ilaa ma shaaa rabbuka ciddii ilaahay doonaayay weli way furan tahay dadkaa la isu keenaya waxaa labaadee la sheegay suurkaa la afuufayo yaa afuufaya israafiil malagga la yidhahdaa afuufaya isagu shaqo kale ma laha hadda waa diyaarsan yahay buunkiina afkuu ku hayaa amar buu sugayaa saa darteed baa nabigeenna ka sugan sal salam inii kayfa ancamu waqad iltaqama saaxibu اlqarni اlqarn wastamaca اlidn adduunya saan ugu nasan karaa ugu raaxaysan karaa isu iloobi karaa iyadoo buunka aakhare loo afuufayo kii afuufi lahaa afka uu ku hayo oo uu dhegtu u taagan tahay oo goorma afuuf lay dhihi doonaa idanka uu sugayo amarka saa darteed malaggii afuufi lahaa waa israafiil say nusuusi sheegtay buunkana waa abuuran yahay isagana afkuu ku hayaa keliya wuxuu sugayaa afuuf iyo buub inuu kaga siiyu sugayaa fainamaa hiya sajratun waaxida marka la amraay mid la abuuri dooniyo mid lasoo qaadi doonooo la diyaargaroobi dooniya ma aha isagana malag bay shaqadiisa tahay afkana waa ku hayaa ku dhufa keliyuu sugayaa markaana sajratun waaxida halka dhawaq weeye labadaana afartankaasaa u dhaxaysa ka labaad marka la abuurana aayaddu waxay tidhi fata'tuuna waad iman doontaan afwaajan koox koox baad u iman doontaan qaabka lagu iman doono khalqiga intaa la eg oo hal bannaanoo laynoo tilmaami doonoon buurna lahayn geedna lahayn meel tog iyo gogodoo dhaadhacana aan lahayn dhul wada siman ah ku soo bixi doonaan oo dhulku dhulkii horeoo kale aan ahayn geedihii iyo dhirtii iyo meel godan iyo tog iyo farqa iyo buuro iyo meel taagihiia laga ilaaliyo dhul siman ah siduu ilaahay yidhi laa taraa fiiha ciwajan walaa amta ciwajan meel dhaadhacoo goda arki maysid amtan meel taaganoo ka koraysa meesha kalena arki maysid dhulkuba dhulkii ma aho waxbaa laga bedelay yowma tubadalu alardu hayra alardi dhulkaasi markii khalqiga saa loo soo daayo dhinac markaad ka eegta badnidooda iyo farabadnidooda markaad ka eegto say isu dabamarayaanna tilmaam ay leeyihiin laga eego say raxan raxan u yihiinna laga eego saddexdaa tilmaamoodba way leeyihiin yowma yakuunu annaasu kalfaraashi اlmabhuuh faraashku waa ayaxaa iyo waxaa yaree oo kaleeto oo saa dhulka loogu soo daayey aada u yaacaysaan farabadnidiinna marna waxaa la yidhi yaacitaankaad soo yaacaysaan xagga maagii lagu kulmin lahaa ay isugu tegi lahaayeen bay u soo wada yaacayaan inta ay soo yaacayaanna waa la yswada dhex qaadayaa yowmaydin iyo wataraknaa bacdahum yowmaydin yamuuju fii bacdin saa isu wada dhex marayaan marka dambena waxay gaari doonaan inta fa jamcan kulminta hore dambee la istaajinayaan la gaarin waa la kala marayaa intaa la soo socdo nabi walba ummaddiisiibaa raacaysa qolo walba waxay caabudaysay bay raacaysaa intii mu'miniinta ahayd ummad walba nabigay rumeeyeen bay raacayaan ummad welibana ilaaha kayrkii caabudaysayna waxaa loo suuraynaya waxay caabudayeen markaasay raacayaan oo nabigaa sheegay ilaahay in la odhan doono loo dhawaaqayo litatabic kullu ummatin maa kaanat tacbud ummad waliba waxay caabudi jirtay ha raacdo waa la kala miirmayaa nabi walbana nabi wuxuu sheegay wuu imanayaa nabi walba isagoo intii raacsanayd ay la socdaan oo kala dad badan ilaa la gaara wاnnabiyu walaysa macahu axad bay iman doonaan taa weye ta la tilmaamaya aayaddu fata'tuuna waad imanaysaan afwaajan idinkoo raacraac oo koox koox oo gooni gooni isugu duubana u kala socdaad iman doontaan saas darteed aayaddu markaa waxay la mid tahay aayaddii kale ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka ku yidhi yowma nadcuu kulla unaasin biimaamihim qolo walbaba imaamkoodii iyo ciddii raacsanaayeen ay ka dambeeyeen baan ula yeeraynaayoo ay la iman doonaan fataatuuna afwaajanna fowj fowj iyo koox koox iyo raxan raxan iyo dad israacsan baa lagu iman doonaa tilmaantana tilmaamihii mid ka mida weeye maraaxisha qiyaamada marna badnida marna isdhexyaaca marna kala miiranka qayb qayb loo kala miirmay bay tilmaamaha aayaadku ku kala duwan yihiin oy tilmaamayaan intaa markii la sameeyo ee la isu keeno afwaajan taasaa lagu imanayaa maxaa loo yimid in dadka la kala saaraa loo yimid qiyaamadii baa la istaagay qubuurtii waa laga soo baxay xisaab baa la sugayaa in fariiqun fi اljannati wa fariiqun fi saciiri la noqdana waa la sugayaa qiyaamadaas taagni baa loogu magacaabay oo waa la taagnaanayaa wa burizat اljaxiimu liman yaraa naartii waatan waa la arkayaa jannadiina waa la arkayaa waslifat iljannatu lilmuttaqiina waay muddo intee baa la taagnaanayaa konton kun oo sanaa la taagnaanayaa qiyaamada intaad adduunka joogtay adduunkiiba ka badan kontonkaa kun ee sano sunnada nabigu way sheegtay sala allahu calayh alihi wasalam qur-aanku ma sheegay nacam fii bacdi tafaasiir amaa sunnada nabigu alai slat salaam fii saxiixi muslim min xadiidi abi hurayrata radi allahu canhu wa ardaah cuquubatu maanici zakaa qofka zakada waajibka bixin waaye marka laga hadlayey xoolihii in lagu cadaabayo loodhe geeldhe aridhe lacag dheh muddo intee leg buu cadaabkaas soconayaa markuu nebigu ka hadlayay wuxuu yidhi fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana maalin qadarkeedu konton kun oo sano ay tahay buu cadaabkaa lagu cadaabayaa halkaa waxaa laga gartay maalinta qiyaamada qadarkeedu konton kun oo sano wey wa fii bacdi tafaasiirina aayaddii suuratu lmacaarij ama sa'ala saa'ilun ku jirtay tacriju lmalaa'ikatu wاlruuxu ilayhi fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana ayay ku fasireen culamada qaar baa ku fasiray in maalinkaa qiyaamada looga jeedo qaarna tafaasiir kale ay u yeelaanoo iyadiiyo aayaddii suuratu sajda ahayd labadaba adduunkay tilmaamayaan bay yidhaahdeen ilan tii kale waxayd yudabbiru اlamra min aلsamaa'i ila اlardi uma yacruju ilayhi fii yowmin kaana miqdaaruhu alfa sanati mima tacuduun waxaynu soo marnay xalay inay tafaasiirteeda ka mid tahay alfa sanatin kun sanoo sii socda shan boqol iyo shan boqol kontonka kun maxaa lagu fasirayaa marka haddii tan adduunka lagu fasiro waxaa lagu fasirayaabay yidhaahdeen taasi waxay ahayd dunida geeskeedan iyo samada bilowgeedii samaau dunyaa iyo dhulka midda ugu sarraysa khamsiina alfa sana waxaa weeyaan bay yidhaahdeen ilaa samada korkeedoo carshiga laga gaaro iyo dhulka guntiisa hoose laga gaaro gunti hoose dhulku waa xaggee waa dhulka toddobaad lakabyada wareegga dhulka ee isdul saaran ilaa ka toddobaad ee bartamaha laga gaaro oo halka ugu hoosaysa ah iyo halka ugu sarraysa oo carshiga laga gaaro konton kun oo sanaa aaaar baa lagaga wariyey taabiciinta iyo qaarkood ay leeyihiin bimaa fii daalika wax asixiyo waxaan asixin bay isugu jirto haddii aayaddaa la yidhaahda qiyaamaday ka hadlaysaana konton kun oo sano weeye haddii tafsiirkaa lagaba daayana sunno nabi baa ku asaxday sal alla alay wasalam qadarka qiyaamadu inuu konton kun oo sano yahay way sugan tahay ama aayadda aan ku fasirna amaynaan ku fasirin xadiidkaa ku filan uu nabigu sheegay sala allahu alay ali wasalam kontonka kun ee sanana qiyaamadaa la taagnaan gudaheeday xisaabtanku dhici gudaheedaa garsoorka iyo cadaaladda qayb ka mida dhiciyo waxaan aadamahiiyo jinka ahayn xuquuqdii loo kala goyn markaa ka dambe ayay iman doontaa shafaacadii iyo nabigu ilaahay inu weydiiye dadka in la kala saa la kala kaxeeya meesha iyo kadibna qaybna janno la geeyo qaybna naar la geeyo qolada jannada u socota jidka jannada loo marana uu naarta korkeeda maro wa in minkum ilaa waaliduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiyan intaa waxaa la inoogu sheekeeyey in qiyaamada la afuufi doono dadkuna iman doonaan waxa la afuufayo cidda afuufaysa labada afuufmo muddada u dhaxaysa ta dambe afwaajan la imanayo sida lagu imanayo iyo muddada la joogayo intaasay ahayd aayaddaasi marka qiyaamada la afuufayaay dunidan waa la burburinayaa dhulkani ma jirayo cirkani sidan ma ahaanayo ma jirayo xidigaha iyo qoraxda iyo dayaxa ma jirayaan duniday saa u qurux badnayd ee cirkii meel dilaacsan aan lahayn ee hore ilaahay loo yidhi farjic ilbasara hal taraa min futuur uma arjic ilbasara karatayni yanqalib ilayka albasaru khaasian wa xasiir wixii wada dildilaacay oo wada burburay baa laga sheekaynayaa wa isamaau samadii waa la furay fa waxay noqotay abwaaban albaaba miiran bay noqotay samadii xirnayd ee saqfan maxfuudan la xifdiyoon la geli karin la yidhi albaabadaa loo wada ballaqayaa malaa'ig baana ka soo degaysa albaabada marka loo ballaqo aayaddani waxay sheegtay albaabo la wada furfurayn laga dhigi ama albaabo furan ha noqoto ayar la furay ama iyadii ooba la burburiyey oo meesha iska wada ballaqan tahay oo samadii oo dhan baa albaab noqotay marka la yidhaahdo sama ma jirtay ka dhigan tahay ha la yidhaahdo labadabana qur-aanku waa tilmaamay in malaa'igtu ka soo degaysa waa la tilmaamayoo wa yowma tashaqaqu الsamaau biاlghamaami maxaa ku xiga wanuzila اlmalaa'ikatu tanziila almulku yowmaidin اlxaqu lilraxmaani wa kaana yowma cala اlkaafiriina casiira maalintii qiyaamada weeye samadii baa dildilaacaysa malaa'igtiina waa laga soo dejinayaa malaa'igtu marka la soo dejiyey sidee bay ku iman wاlmalaku safan safan waay khalqigii aw unkii la keenay hareerahoodoo dhan bay waardiga ka qabanoo isku wada wareejin sufuuf wareega oo midba mid kale ka koreeyo baaba tahay oo maxaabiis meesha la keenay cadaabkii iyo jannadiina hor yaallaan mid walbana la xisaabin doono labadana loo qaybsami doono qof walbana qaawan yahoo cabsanaya sida suuradaha kale lagaga sheekayn doono ciidan malaa'iga ku wareegsan yahay oo safan safan hareeraha kaga wareegsan yahay malaa'igtii halkaasay kor bay ka iman safan safan sufuuf ahaan bay ugu wareegsan saasaa qiyaamada dhici doonta wa futixat isamaau baa la furay fa kaanat waxay noqotay abwaaban albaaba keliyay noqotayba malaa'igtiina waa ka soo degtay taana waxay ka dhigan tahay samadii oo la burburiyey gadaal bay inooga iman doontaaye ilahi subxaana watacaala ida samaa nshaqat iyo calaamadihii samada samada keligeed ma aha qoraxdeedii dayaxeedii xidigaheedii waxoo dhan waa inoo iman doonaan ida asamaa nfaarat waida alkawaakib intaarat ida shamsu kuwirat waida nujuumu nkadarat halkaasay faahfaahin samada iyo waxa ku yaala iyo sida loo burburinayo iyo midaba waxa laga samaynayo suuratu takwiir baan ugu tegi doonaa iyo infiaar iyo inshiqaaq waxaa kaloo horey loo soo yidhi suuratu almacaarij yowma takuunu asamaau kalmuhli samadii adkayd waa kharaab bay noqon doontaa dunidii samadii sidaa ahayd waa la burburin doonaa wasuyirat iljibaalu burihii adkaayee taagnaana waa la socodsiiyey fa kaanad waxay noqotay saraaban dhalanteed bay noqotay ama soomaalida qaar say yidhaahdaan dhaan dabangaallay noqotay qora saraabka waxaa la qoraxdu markay markay u kulusha ciryaamada indhahaaga buluuga ay aragto eed meel yar daruura ama biyo iyo hirka moodo markaad hiigsatabana waxaad gaadha aanay jirin waa kulkii dhacayay iyo bannaankii furnaa ee indhahagu biriqbiriqda saraabka wax jira moodayeen laakiin wax jira aan ahayn buurihii adkaa ee waaweynaa ee aan la dubin karin ee aan la fuuli karin sidaasoo kale noqon ma taagnee way socdaan saraabka ilaahi muxuu ku tilmaamay yaxsabuhu dam'aanu maa'an xataa idaa jaa'ahu waa kii la yidhaahdaa kasaraabin biqiicatin yaxsabuhu dam'aanu maa'an qof ooman baa biyo moodaya saraabka waxaa indhaha dhaqdhaqaaqaya bannaanka ku yaalla xataa idaa jaa'ahu markuu meeshii soo gaara waxay uga muuqdeen lam yajidhu shay-an waxba ma jiraba laa waxyaalla ma jiro walaa biyo ma jiraan buuraha saasoo kaleetaa laga dhigi saa darteed meelaha aayado kale ku yidhi watakuunu اljibaalu kalcihni اlmanfuush suuf lafihii laga bixiyey sidii bay dabayshu qaadqaadiyo saa u sabayn waa nuxur beeleena ma u jeeddaa dunida dunidii ma aha wixii yiila waxa yaalla wixii hore yiillay maaha mar kale ilaahay baa wuxuu yidhi wayasaluunaka can iljibaali faqul yansifuhaa rabbii nasfa faydaruhaa qaacan safsafa laa taraa fiiha ciwajan walaa amta waxay ku weydiinayaan buurahani dunida markay kharawdo buurahan waaweyne adag maxay ku dambaynayaan faqul yansifuhaa rabbii nasfa rabbi baa burburinaya burburinoo digaha laga dhigayaadhe fayadaruhaa qaacan safsafa bannaan siman buu dhulka ilaahay ka dhigayaa laa taraa fiihaa ciwajan meel godan arki maysid walaa amtan meel taaganoo dhulka kale ka sarraysana arki maysid bannaan gabaadiira oo siman oon geed iyo buur iyo god midna lahayn wey markaa weeye marka ilaahay tilmaamaya yowma tubadalu اlardu hayra اlardi dhulkalaa lagu bedeli tilmaamihiisii baan lahayn wasamaawaatuna waa la bedeli waa la burburin banaanka qiyaamadaee caraasaatu اlqiyaama la wada iman buurihiina waa la baabi'iyey cirkiina waa la baabi'iyey dhulkiina waa la bedelay tog iyo meel godan waa loo diiday walidaaliku nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dhulka sidaasihi wuxuu la mid noqon hal xaboo sabaayad iyo canjeeruu la mid noqon oo saa u wada siman markii sidaa loo simo saasaa loo baabi'in watakuunu اljibaalu kalcihni waay buurihiina saasaa loo geli doonaa marka intii muuqatayee cirkii iyo dhulkii iyo markii saa loo baabi'iyo intaa keliya noqon maysee biyaha iyo baduhuna dab naaraa laga dhigi doonaa widalbixaaru sujirad ama fujirad waa la karkarinayaa dab naaray noqonayaan biyahaa qabow biyaha la cabbayo biyaha la mushaaxayo ee maraakiibtu marayaanna dab naar holcaysaa laga dhigi meesha sidaasaas adduunku saasuu usoo bedeli doonaa quurihiina laga soo bax caalamkuna caalamkii maaha intaa marka la inoo sheegay qiyaamadiina la gaaray dadku waa qaybsami doonaan in intaa ilaahay aayaadkiisa aqoonsatay waxyigiisii rumaysay nicmadiisii ku shukriday wixii laga doonayey raacday oo samaysay iyo in diidday baa loo qaybsamayaa maadaama suuraddu asal ahaan bilowgeedii dadka lagula hadlayiyo waxa laga hadlaya kuwa diidan ahaayeen iyagaa laga bilaabay maxaa sugaya qiyaama haddii la yimid yowmulfasli la kala saaray ina jahannama jahannama naarta la yidhaahdo kaanad waxay ahaatay mirsaadan mid loo diyaariyey oo u diyaarna aha weeye liaaqiina kuwa kibraya xuduuddii goostay ee xarigga goostay ee gudbay liaaqiina kuwa kibraya ee qooqay ee xad xadgudbayna ma'aaban hoy meelay u noqdaan oy u laabtaan oy ku dambeeyaan bay u noqotay waa la soo dhashay duni baa la soo orday qubuur baa la soo maray qiyaamaa la soo istaagay hoyga kaba dambaysta ah halka lagu dambeeyey meesha madhaafaanka u ah meeshaan laga gudbaynin ay ku urursan doonaan bay noqotay jahannamo maanaa jahannamo gaal baa loogu talagalay qof ilaahay caasiyey baa loo diyaariyey waxay u diyaarsan tahay oo laga karila'yahay oy dhufayska ugu jirtaa kuwaa kibrayee xuduudda gudbay ee qooqay baa loogu talagalay walidaalika qiyaamada marka la yimaado jahannamaa la keenayaa iyadoo toddobaatan kun oo birood ku xidhan oy xarig walboo bir ahna toddobaatan kun oo malag hayaan oo la igu sii daaya kuwii ilaahay beeniye kuwan miyaa la wada arko wada fakfakanaysa bay leedahay igu sii daaya sidaas nabiga ka sugan tahay sal alla alah wasalam waxaa kaloo nabiga ka sugan inay jannadiiya naartu isu faaneen oy naartu ku faantay raggii kibrey ee madaxyaweynta ahaa ee rabbi u hoggaansama laga waayey ee tab la dhahaa la keri waayey baa aniga la ii diyaariyey halkanaan abaalkood ku marin oon kaga goyn kibirkoodii marka naartu way abuuran tahay ciddii loo abuurayna way sugaysaa diyaar bay u tahay qiyaamadana way soo fagfakan waana la arkiyo waburisat iljaxiimu lilghaawiin kuwii baadiyoobay ee xuduudda gudbay baa loo diyaariyey ina jahannama naarta jahannam in kuwaa loo diyaariyey qur-aanku in badan baa lagu sheegay si suurat albaqara bilowgeeda soogmaadan ku akhriyin fattaquu naara alatii waquuduha annaasu waalxijaaratu iska ilaaliya naarta shidaalkeedu dad iyo dhagaxuu yahay yaana loo diyaariyey uciddat lilkaafiriina kuwa ilaahay ku kufriyey baa loo diyaariyey suuratu aali cimraan oo ku xigtana waxaad ka aqrihi waataqu naara alatii uciddat lilkaafiriin hoos u soo soco suuratu disaa'imo waactadnaa lilkaafiriina cadaaban muhiinan baan u diyaarinnay ilaa suuradan jumcada akhrida maalin walba maqribkiina laynagu akhriyayey maxaa ka mid ahaa inaa actadnaa jahannama lilkaafiriina nusulan iyadaa lagu martiqaadayaa oo lagu soo dhoweynayaa halka lagu soo dhoweynayo ay nolosha labaadee aakhire qiyaamada kadib ka bilaabi doonaan ay gogosha dhigan doonaan jahannamo waay waa isla jahanamada ina jahanama kaanad mirsaadan la yidhi ma'aaban liaaqiina ma'aaban halkay ku noqonayaanna mar kale ereygaa ku dhow laga cabiray uma ina marjicahum layla aljaxiim meeshay ku noqon doonaan naartaa jaxiime ee gubaysa waay ina jahannama kaanat mirsaadan bay noqotay litaaqiina kuwii xadgudbay ee ku kibray ee qooqay ee wax ismoodayna ma'aaban meelay u galbadaan oy u noqdaan ooy ku dambeeyaan oo halkay ku sugnaanayaan u noqota bay ahaatay laabisiina xaalay ku nagaanayaan fiihaa naartaas axqaaban zamanno badanoo isdaba socda in lagu nagaanaya waqti dheer bay aayaddaa sheegtay kadib axqaaban waa imisa sano wax nasoo qur-aan iyo sunno oo cadad go-an sheegay ma hayno laakiin luqad ahaan imisaa loo yaqaanaayey qolyo afartan sano dhaha qolyo toddobaatan dhaha kuwo siddeetan dhaha kuwo ka yar dhaha kuwo ka badan dhahaba waa jiraan laakiin de iyagoo intaasoo isku xirxiranoo istabajoogoo socda weeye wakhtiga dhammaanayaan ma jiraan maya walidaalika yaa qur-aanku sheegay inaanay dhammaanaynin khaalidiina fiiha maa daamat isamaawaatu waalardu ilaa maa shaaa rabbuk qofka ilaahay doono jahannamadaas oo towxiid hore lahaayoo laga soo saara maahane amaa intaasi markay axqaabtaa iyo waxay ku xiran tahay si gaara ah xilligan la sheegay aayadda dambay sii fasiraysaayo laa yaduuquuna fiiha bardan walaa sharaaban ah saa darteed tafaasiirta aqwaasha aayaddan haddii laga fahmi lahaa wakhti bay leedahay iyo aayadda ilaa maa shaaa rabbuka iyo kuwa lamidkiihi aayad kalaa mafhuumkaa la fahmi lahaa caddeeyey inayna wakhti go-an lahaynoo ilaahay uu yihi laa yuqضىa calayhim fayamuutu walaa yukhafafu canhum min cadaabiha hadday zaman go-an lahayd gadaashood suuradda waxaynugu soo socotaa ayada faduuquu falan naziidakum ilaa cadaaban baa kadibna la dhihi xadiidka nabiguna waa kii ahaa khuluudun falaa mowta waad ku waaraysaanoo wakhti ay dhammaata ma jira wamaa hum bikhaarijiina min annaar naar ka soo bixi maayaan weligood khaalidiina fiiha abadan weligood bay ku waarayaan ayaddan mafhuum bay noqon lahayd inay wakhti leedahay baa laga fahmi kari lahaa mafhuumkana fii qaacidati sharci waa la fahmi karaa mid cad hadduu ka daba yimaadaay ka hor yimaado mafhuumku ictibaar ma laho daliil ma noqdo xukunna lagama qaato hadduu ka hor yimaado mid cad oo sariixoo mantuuqa la yidhaahdo sida mowdican hadda aan joogno oo kaleeto walidaalika tafsiirkaasi ugu raajax noqday tafaasiirta ay sheegaan culimmadu laabiiina fiihaa way ku xaalay ku nagaanayaan axqaaban zamanno badanoo isdaba jooga laa yaduuquuna dhadhamin maayaan fiihaa naarta bardan qabow walaa sharaaban cabitaan cabitaan cabitaan lagu magacaabi karo oo waxtarkii iyo nacfigii iyo tayadii cabbitaan uu lahaa ma helayaan marka laga reebo kan soo socdo ahaa ilaa xamiiman kulayl biyo kulul iyo waqasaaqan dhacaan dad la cadaabay maahanee wax kala dhamin maayaan waxaa la sheegay qabow jirkooda uu ku nasto oo naar laga fududeeyo inayna jiraynin laa yukhafafu canhum laga fududayn maayo waay saa darteed waa un naar iyo cadaab gubaya markuu jidku bislaadabana kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayrahaa waay saa darteed laa yaduuquuna fiihaa dhadhamin maayaan bardan wax qabow ah qabowgaasi ama cunno ha noqdo ama cabitaan ha noqdo ama dabayl iyo hawiya saxan saxan marta ha noqdo wax qabow ah oo cadaabkaa naartaa ka fududeeya daahirka jirkooda iyo baatinka calooshooda midna arki maayaan walaa sharaaban cabbitaan wax tara oo nacfi yeeshana heli maayaan sidoo kale cuntaduna waa la mid ilaa xamiiman biyo kulul iyo waqasaaqan carun ama dhacaanka dadka dhintay maahane ee la cadaabayo ereygaas khasaaqa ah marar badan qur-aanka waxaa lagu sheegay waxaa la siin doona ahlunaarka iyaga marka la cadaabo dhacaankaa gubashada ka daadanaya in dheef iyo cunno looga dhigi doonoo lagu cadaabi doono mar kale dhowr erayna waa lagu magacaabay mar khasaaq baa lagu magacaabay mar sadiid baa lagu magacaabay marna khasliin baa lagu magacaabay saddexdu isku mid waay cala saxiix khasliinkuna waa min alkhasligo wixii iyagoo lasoo dhaqay oo lasoo tujiyey markii dharka la dhaqo biyaa laga maroojiyaa marka dambe naarta iyaga marka dabka lagu maroojiya dhacaankii ka daatay baa marna sadiid waxa boogta ka daata weeye markuu dabku qofku gubto dhacaankaa ka daato oo kale khasliinna waa la yidhaahdaa khasaaqna waa la yidhaahdaa sadiidna waa la yidhaahdaa saddexdaa eray tafsiir ahaan isku mid waaye saddex magac buu leeyahayoo wuxuu wax foolxun oo cadaabah oo khadhaadh oo maqalkiisu dhib badan yahay waaye waxa saas oo kaleetaana magacyo badan baa loo sameeya wixii laga cabsadee bele oo dhan wixii la jecel yahayna magacyo badan buu yeeshaa saas darteed dhacaankaasi sadiid dheh hasaaq dheh hasliinna dheh isku wada mid waaye walidaalika aayaadka qaarkood waxaa ku yimid in hasliin loogu magacaabo aayadka qaarkoodna shadiid lagu magacaabo tanna hasaaq lagu magacaabo aayaadkani waxay la yihiin marka wixii la cunana waa lagu margan wixii la cabana waa cadaab iyo dab iyo kulayl gudaha wasuquu maaan xamiiman faqaaca amcaa'ahum biyo kulul baa la waraabin markaasay xiidmaha jarjari wain yastakiisuu yugaasuu bimaa'in kalmuhli yashwi lwujuuha biisa sharaabu wasaad murtafaqan hadday biyona siiya dhahaani waxaa la siin biyo kulaylkoodu sariir la karkariyey oo kaleeta ah waxyaabaha aadka u kulbay ka mid tah markay saa ugu dhoweeyaan yashwi wujuuha wejiga guban calooshii maxay ku samayn faqataca amcaahum baad soo martay wejigiina markii loo dhoweeye maxay ku samayn wejigana way gubi labadaasaa la isku darayoo yusaru bihi maa fii buطuunihim wاljuluud aayadda maxaa ka horreeyey aayaddii ka horreysa sheeg suuraة اlxaj waay ya yusabu min fowqi ru'uusihim اlxamiim korka biyaa lagaga shubayaa kulul wasuquu maan xamiiman waay biyihii kulul ee lagu shubay yusaru bihi maa fii butuunihim waxa calooshooda ku jiroo dhan bay shiidaysaa waljuluud haraggii korena way shiidaysaa waa gubaysaa faqaaca amcaahum iyo yashul wujuuho laysku daray waay jirkii korena waa gubtay calooshii gudihiina xiidmahay jarjartay kaasaa la siinayaa intaasoo dhan ina ladaynaa ankaalan wa jaxiiman wa طacaaman daa gusatin wa cadaaban aliiman cunto lagu marganayay leeyihin cuntadoodu maxay ka dhigan tahay walaa طacaamun ilaa min khisliin ilaa min dariic dariicuna waa geed foolxun dariic iyo khasliin iyo zaquumna cuntadeedaa lagu sheegay dariici waxaa lagu sheegay laa yusminu walaa yugnii min juuc cunnadu laba faa'iidee leedahay xanuun gaajo ku haysa inay kaa damiso jirkaagana nacfi iyo nafaqa iyo awood iyo tabar ay siiso dariicani labadii midna ma laha laa yusminu jirka ma cayiriyo ma kobciyo walaa yugnii min juucin gaajo xanuunkeedna kama damiyo labadii midna ma laha waxaasaa cunto looga dhigi shajaratu zaquumna ina shajarata azaquumi طacaamu اlأhiimi kalmuhli yaglii fi اlbuطuuni waad saliid gufarkeed kulul oo kaleeto calooshuu karkarinayaa ka halyi اlxamiimi biyihii kululaasay u karkarinaya u wareejinayeen ay u karayeen u wareegayeen buu calooshuu u karkarinayaa saasuu ku samayn zaquumki zaquumkaasi xaggee ku yaallaa naarta dhexdeed uu ka baxaa see wog yahay wax qalbi bini aadam maskaxdiisu sawirato yugu foolxunya innahaa shajaratun takhruju fii asli iljaxiim naartay ka dhex baxdaa dalcuhaa ubaxediyo miraheeda la siinayo kaannahu ru'uusu shayaaiin bini aadamku laba ahaynan arag bay qurux iyo foolxumo ka haystaan adduunka waxa ugu foolxunoo il qabato waxaadu dhihi war foolxun ama shaydaanba waxa ugu qurux badanee la arkana malag bay u haystaan saas darteed haweenkii nebi yuusuf soo hormaray maa haadaa basharan in haadaa ilaa malakun kariimun bay yidhahdeen kanna xutaya nin la yidhaahdo nin gabay badan oo aftahana oo cay badan buu ahaa oo xataa aabbihii caayey oo hooyadii caayey oo xaaskiisa caayey oo isagu iscaayey nin foolxunna uu ahaa isaga markuu iscaayayey baa ugu daraydoo muraayad buu istaagay cimaamad buu xidhay markaasuu isku fiiriyey talow maxaad u eg tahay buu isyiri cimaamaddii buu iska qaaday muraayadduu isku fiiriyey wuxuu eg yahay buu qiyaasay markaasuu gabay iska tiriyey gabaygii waxaa ka mid ahaa idaa labisa alcimaamata qulta qirdan wakhinziiran idaa wadaca alcimaama markaada markaa xirtana daanyeer baan u ekaa yuri markaa iska dhigana doofaar baan u ekaa yuri ninkii sidaas gabar baa nin faraati sameeya u timid waxay tidhi faraati ii samee faskiisiya wejigiisa kore uu shayddaan u egyahay markaasuu wuxuu yidhi haddaan shayddaan arki lahaa waa kuu samayn lahaaye weligay shayddaan ma arag isig bay ku tidhi xotayoo meel taagan bay u tagtay kaalay bay tihi maalii raac hagee wey waan kutusee kaale i raacbay tiri wuu soo raacay ninkii bay soo kor istaajisay waxay tidhi sidan oo kale <laughs> wayna iska raqaqday xutaya ninkii buu ku yidhi war maxay ahayd wuxuu yidhi saasay tiriyo aday ku keentoo shaydaan u ekaaday dee marka xutaya wuxuu yidhi labanigii haween laba iga raysay gabadhaana way iga raysay nin gaabarna wuu ahaa gabar dheer baa maalin waxay tihi waxbaa muuqda ma arkuu yidhi kor soo fuul bay tihi marka meel kore soo fuul waad gaabantahay mogtahay wayna isaga dhaqaaqday weligaas labaas iga reebi waxaan uga jeedaa wax kastoo fool xun aadamuhu shayddaan bay ku sawiraan saas darteed baa waxaa haaya fi lqubxi waxaa la yidhi طalcuhaa kaأnnahu ru'uusu الشhayaaiini wey maxaa xigi doona fainahum laaakiluuna minha way cuni doonaan famaali'uuna minha اlbuطuuna calooshay ka buuxini doonaan fashaaribuuna calayhi min alxamiim biyo kululna way ka dabi cabi doonaan waxaasi sharaabkii iyo cuntadii naartu ahli naarka ee beeninta iyo dembiga laynaga keli laayahay halkaas baa abaalkiisu ku dambayn doonaa wayusqaa min maain sadiidin yatajaracuhu walaa yakaadu yusiiqu waa ka kabanayaa waa liqayaa kumana wayna adag tahay dhuunta inay marto watacaaman daa usatintii waayo ayib intaasoo dhan waxaa lainoogaga digayaa inaan iska ilaalinno dadkaa saa lagu samayn doono ee qiyaamada saa loo ciqaabayaay miyaa la dulmiyey ma laga gardaran yahay may jazaa'an abaalgud weeye wifaaqan oo ku habboon dembigay sameeyeen waafaqsan oo ku habboon waay dembigay galeen abaalkiisii ay mudnaayeen ee ku habboonaa wey saa darteed liyajziya aladiina asaa'uu bimaa camiluu wa jazaau sayi'atin sayi'atu miluhaa kullu mri'in bimaa kasaba rahiinun kullu nafsin bimaa kasabat rahiina waxay sameeyeen baa laga abaalgudayaa jazaa'an bimaa kaanuu yacmaluun yaksibuuna waxay samayn jireen iyo waxay kasbadeen dembigoodii unbaa laga abaalmariyey amaa wax ka duwan maya walaa yadlimu rabuka axada wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid ilaahay qofna ma dulmiyo waa abaalkood maxay kaa ku muteen innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen laa yarjuuna kuwaan rajaynin aan filanaynin rumaysnayn xisaaban la xisaabtan wa kadabuu wayna beeniyeen biaayaatina aayaadka iyagii aan xisaabta iyo jazaha ugu sheegnay kidaaban beenin adag bay beeniyeen mana rumaysnayn xisaab iyo qiyaamo inay ka dambayso wixii aan ugu sheegnayn aayaadka kownka ilaahay ka tusnay waxyigii iyo ambiyadaan u soo dirnay naftooda mucjizaadkaan ka tusnay oo dhanna gaashaankay ku dhufteen way wada beeniyeen way wada diideen saasayna ku muteen wa qaala muusaa inii cudtu birabbii wa rabbikum min kulli mutakabirin laa yu'minu biyowmi alxisaab maalintii xisaabta aan rumaysnayn oo kibritay litaaqiinadii way mujadaa oo isla weynaaday baa ka maangalay ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana waraduu biاlxayaaةi اddunya waطma'anuu biha wاladiina hum can aayaatina gaafiluun ulaa'ika ma'waahum unnaaru bimaa kaanuu yagsibuun waa kuwa aan rajaynaynin aan rumaysnayn inay ilaahay la kulmi doonaan lala xisaabtami doono adduunyada wax ka dambeeya mala ha yidhi cadaab ma'waahum unnaaru weeye lamana dulminee bimaa kaanuu yagsibuuna waayo waxay dhaheen nalama soo bixin doona zacama aladiina kafaruu an lan yubcauu qul balaa warabbii latubcaunna uma latunabba'unna bimaa camiltu waxaad samayseen baa laydin hordhigiiyo xisaabtiya jazaheed iyo abaalkeedana waa qaadan doontaan kibirka waxay ka gaareen qiyaamo beeninta inay kadaaban beeniyeen ambiyadii loo soo diray iyo kitaabkii ku soo degay amba nabi aan noqdaysoo istaageen wa qaala aladiina laa yarjuuna liqaa'ana lowlaa unzila calayna almalaa'ikatu aw naraa rabbanaa dee rabbigaad sheegaysaan na tusa ama malaa'igtu annagaba hanoo timaado hana tiraada sidaas malag ha ii yimaada halaii waxyooda waaye ilaahay itusna aan arka waaye maanta ilxaadka jira ee akhare lagu beeninayo ilaah lagu beeninayo horta isaga ma la arkay yaa arkay un soo maaha intii waagi hore la dhihi jiray umbaa erayada marba si loo dhigaaye wax cusumaay ma jiro saasay dhihi jireen abaalkooduna maalintii xisaabtu markay timid waxay beeninayeen hor yimid in sidaa loo abaalmaryo waay wa kulla shayin wax kasta oy sameeyeenna axsaynaahu waanu koobnay kitaaban qoraal baan ku koobnay wax walba waa qoran yahay wax walba waa xifdisan yahay sidii ilaahay u yihi innaa naxnu nuxyu lmowta wanaktubu maa qadamuu waaahaarahum wa kulla shayin axsaynaahu fii imaamin mubiin kitaab baan ku caddaynay ilaa dadku aakhare markay kitaabkiisii nin walba la hor dhigo xasuustiisuna taam noqoto wax yar iyo wax weynba uu arko intii xumo geysatay waxay dhihi doonaan maa lihaada alkitaabi laa yugaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha wawajaduu maa camiluu xaadiran walaa yadlim rabuka axadan faahfaahinta qaabka loo xifiyey kitaabkaas sida loo qoray suuratulinfitaar baan ugu tegi doonaa faahfaahinteeda waina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluuna in sha allahu tacaala faduuquu dhadhamiyaa la dhihi cadaabkan falan nasiidakum idinku sii dari mayno ilaa cadaaban cadaab kale maahane naar meel qabow ma laha naar meel qabow ma leh laakiin cadaabka idin haya in la idiin kordhiyo maahane ka fududayn ma leh markaad naga fududay markay dhahay maaliku liyaqdi calaynaa rabbukana qaala inakum maakiuun hana laga fududeeya markii la yidhaahdana ikhsaw fiiha walaa tukalimuun baa la dhihi eray naxariisa maqli maayaan cadaab laga fududeeyana arki maayaan cadaabba cadaab kasii daran daranun loogu bedeli doonaa faduuquu dhadhamiya falan nasiidakum idiin siyaadiin mayno ilaa cadaaban isbiruu ow laa tasbiruu sawaaun calaykum waa isuukiin mid haddaad cabaaddo iyo haddaad adkaysato isku mid waaye inamaa tujsawna maa kuntum tacmaluun wاladiina kafaruu lahum naaru jahannam laa yuqضى calayhim fayamuutuu walaa yukhafafu canhum min cadaabiha kadalika najzi kula kafuur whm yasطarikuuna fiiha rabbana akhrijna nacmal صaalixا hayra اladii kuna nacmal awlam nucamirkum ma yatadakaru fiihi man tadakar wajaaءakum الnadiir faduuquu famaa liلظaalimiina min nasiir saasaa loogu wada adkayn doonaayoo naxariis ka quuste ma laga yaabaa janno inay galaan kii gaalnimo naar ku galay walaa yadkhuluuna aljannata xataa yalija aljamalu fii sami lkhiyaad janno inay galaan waxay la mid tahay neef geelah oo irba duleelkeed galay ma la ekaan kartaa neef geela irba duleelkeed ma la ekaan duntaaban la gafayso sayna taas suuragal u ahayn baa janno inay galaan aanay suuragal u ahayn intaasi ciddii beenisay waxa sugaya weeye ilaahay haynaga badbaadiyo insha allah cashirkeenna dambe intii rumaystay oon rajaynayna ka mid inaan noqonnay abaalka wanaagsan ay leeyihiin almuttaqiina mafaazan iyo cashirkeenna habeen dambe subxaanaka allah wabxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub